السنن كتاب سنن النسائي في ليلة الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1401 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الإبراهيم وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii afar iyo soddonaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka sunan annasaa'i habeenkan waa habeen isniin ah todoba iyo labaatanka dilxija kun afar boqol iyo kow iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay mawaaqiidii mawaaqiit salaa ayaan kusoo jirnay caawa baabka todoba iyo afartanaad aljamcu bayna asalaatayni fi lxadar labada salaadood in liisu geeyo oo hal meel lagu wada tukado xilliga qofka uu magaaladiisa joogo oo xadarka u yahay in arrinka ayaga ahay ayada ah ay dhici karto xaaladaha qaar ayna bannaan tahay arrinta ayada ah ayuu baabkan u baabiyey xadiidka lix boqol iyo koobaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasaci aleh raxmat ullah akhbaranaa qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani waa hiqatun xuja can malik ibn anas imaam daalhijra weeyaan waa imaamkaa taqaanin can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus weeyaan waa saduuq can saciid ibni jubayr waa iqa can ibni cabaas wuxuu ka wariyey cabd llahi bn cabaas ibn eh, cabdilmualib ibna cami nebiy sal l slm qaala wuxuu yidhi cbd bn cabaas sallaa waxaa tukaday rasu rasulka al sl slm aduhra salaada duhur iyo walcasra salaada casar jamiican iyagoo wada jiro wlmaqriba salaada maqrib iyo walcishaana jamiican iyagoo wada jiro ayuu tukaday nabigeena sala allahu alay waslem min hayri khawfin iyadoon baqdin ay jirin oo salaatulkhowf salaada ay ahayn oo wax laga baqa ayna jirin walaa safarin safarna uusan jirin ayuu nabigeena sala allahu alay wasalam jamciyey meesha marka waxaa imaanaa in asabab kale uu nabigan u jamciy sal l slm noqon karo in loo jamciyo iyo wixii la midka ah marka axaadiis dhowraha kusoo aroori doonta macnahan insha allah tabaraka wataala xadidka lix boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmat lla akhbarna moxamed ibn cabdilcaziiz ibn abi rizma moxamed ibn cabdilcaziiz ibn abi rizma waa iqa magaciisana waxaa la yihah wasmuhu qaala wuxuu yihi maxamed ibnu cabdilcasiis xadaanaa waxaa noo warramay alfadl eh, ibnu muusa ashaybaani ninkaas waa iqatun habtun rubama aqrab inuu qariib la imaado ayaa dhici karto mararka qaar oo wax yacni aan aada loo aqoonin oo dadka ku cusub inuu la imaadaa suuragal ah can ilcamash sulaymaan ibnu mihraan alkaahili weeyaan waa iqatun xaafid laakinahu yudallis tadliis ayaa lagu yaqaanaa can xabiib ibn abi haabit xabiib bn abi haabit waa iqaة faqiih can saciid bni jubayr waa iqa an bni cabaasi radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan waxaa yusallii mid tukada bilmadiinati magaalada madiina yajmacu bayna salaatayn laba salaadood ayuu nabiga jamcin jiray bayna اduhr walcasri ayuu jamcin jiray wاlmaqribi wاlcishaa wuu jamcin jiray min hayri khawfin walaa maطar iyadoo baqdin ayna jirin roobna uusan jirin qiila lahu waxaa loo yidhi cabdullahi bn cabaas lima nabiga hadduu roob jirin calayhi الsalatu salaam baqdin ayna jirin muxuu labada salaadood jamcin jiray salaada maqrib iyo salaada cisho iyo salaada duhur iyo salaada casr muxuu jamcin jiray nabigeena sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu yihi lianlaa yakuuna inuusan ahaanin calaa ummatihi ummaddiisa xarajun culays iyo dhib iyo mashaqo inuusan nabiga gelinin oo haddii xaalad keenaysa salaadaha in la jamciyo la jamcin karo inuu nabigan u caddeeya dadka ayuu saas u yeelay calayhi الsalaatu wassalaam wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj saas weyaan xadiidka lix boqol iyo saddexaad qaal imam nas aleh amat abarna moxamed ibn cabdilcala asancaani iqatu weyan qal wuxu hadana waxaa noo waram khaalid ibnu xari ahujaymi khaalid ibnu xari alhujaymi waa iqa qaala xadaana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj waa iqatu habt can camr ibnu dinaar waa iqatu habt can abi shaxtha abi shaxtha waa jaabir ibn zayd alasdi jaabir ibnu zayd alasdi weyaan waa iqaة فaqih بن cabaas wuxuu ka wary cbdulahi بn cabaas بn cabdالmuطلب ibn cam الnbi sal ه slm radi اlah ta arda qal wuxuu yidhi cbdulahi بn cabaas sallaytu waxaan tukaday wara'a rasuula nabiga ale gadaashi sal slm amaaniya jamiica sideed oo isla jirta ayaa nabiga gadaashiis ku tukaday waa duhri casar oo israacsan iyo wa sabcan toddoba jamiican isla jirto ayaa nabiga ku daba tukaday sala allahu calayh ali waslem waa jamci jamcigii salaadihi la jamcinaya weeyaan intaas marka adiladaas dhowrka ah iyo axaadiistaas waxay ka hadlayaan in nabigeena sala allahu calayh waali wasalam isaga oo musaafir aanan ahayn inuu salaadaha jamciyey oo jamaca salaada inayna gooni ku ahayn qofki inuu musaafir ahaado ayaa axaadiistan ay ku caddahay oo laga qaadana haddii aad tidhaahdo axaadiista waxaa loo jamcinayaa safar keligiis axaadiistan ayaa marka ka hor istaagi warka isagaa oo waxay ku leedahay maya haddii roob uu jiro waa la jamcini haddii safar uu jiro waa la jamcini haddii waxaa weeyaan khawf uu jiro waa la jamcini oo keensad arrinta iyada oona weliba dee ahlucilmiga ay qadariyaan sidoo kale haddii xaajo iyo arrin keento oo mashaqo ka carar ay ku jirto ay keentona waa la jamcini sidaa weyaan baab اljamci bayna الظuhri wاlcasri bicarafa baab اljamci jamc ayuu baabkan u baab yahay bayna الظuhri ظuhr iyo wاlcasri bicarafata carafa lagu jamciyo ayuu baabkan u baab yahay carafa waa taqaanaano nacam ha iyo maya labadaba waa adagta hana aada looma dhihi karo mayana aada looma dhihi karo labadaba laakiin xaaladaha waxay ku xihan tahay tusaale ahaan mataatu ayuu qofka saaran yahay mataatudaas haddii ay jaam gasho wuxuu awoodi kara inuu ka dego uu yidhaahdo maalan masjid waxaan ku leexanayaa landis may ahayd iyo ababakr yoko masaajidaha mawlacyada iyo xataa hoteelada iyo meelahaasan ku leexana amaba xataa meelaha banaan oo iskuulka dhexdiisaan ku leexana u dhihi karaa l w asaga kuma qasbano ka degi karaamisha iskaga degayba wabilahi towfiiq sooma taas marka waxaa la dhihi karaa yani ninka isaga ah inuu jamciyo waa adagta haddii aad naftiisu baqayn marka mararka qaar waa laga meelaha qaar hadii ad ku degto waaba qoorti in xagga lig amaba lagu furto oo saacaddii iyo telefoonkii laga qaataaba laga yaaba meelaha qaarkood waa taqaanaan oo dhibka badan hadda kiyoole iyo meelaha markaad dhex marayso iyo meelahan keliyo bangi bartamaheeda inkastoo hadda tuugadii sidii hore ay ka yaraatay laakiin haddii ay meeshaas jaam ku gasho oo inta waa ku tukanaa tirahdo saacaddan la joogka warraba qabeyl maqhrib xaalad adag wa marka haddii khawf uusan jirin oo qofkana khiyaar uu leey inuu ka dega jaamkaas hadal ma laha iyada wuu tukanaya ama dhul ha ku tukada ama sajaayad ha wato ama wuxuu kutukana ha ku tukada ama meeluu ku tukada ha helo masjid iyo mawlic waxay noqotaba laakiin gaari ayaad qofka wadaa asaga darawala ah. darawala muxuu yahay gaarigii wadaa Eh, marka eh, gaarigii meeluu dhigana ma lahan meeluu ku laabi kara ma lahan inta waa derbi iyo intan waa derbi marka meelaad eh, ku leexani ma lahan meelaad ka laabmi karta ma lahan jaam ayaa lagu jira gaarigan adaa wada haddii aad damiso baabuurtii kale way siqayaan xali ayaan arrintaa ka hadalmi samayn hor ahayd maaqan marka markaas oo kale waa la dhihi karaa qofku jamcin karaa salaada oo jamcu taakhiir oo kale maqriba ay ahayd tusaale ahaan inta badan toonka waxaa laga soo rawaaxaa ama laga soo tagaa maqhribka ka yaro hore qofka isagoo kuxisaabtama inuu masjid ka soo gaaro xaafadiisii ama meeshii uu ku socday xilligaas oo kale marka jamcu tahiir qofka uu samayn karaa saan u marayna wal cilmu cind allaahi tabaaraka watacala nacam sheekha gacan taagomeyna haa haa kolleyba uun mashaqo mashaqo walbana mogta waxaa loo qadari xilligeeda iyo wakhtigeeda tusaalahaan qofka markay ku dhacdo arinta inuusan dhihin salaadlaanna ay ku dhicin dee ilaahay diintiisana uusan dhicin ayaa la rabaa isagiyaa marka waxaa weeye markuu mashaqo ku dhaca mashaqo xaqiiqihood ilaahay ku ogsoonyi markay ku dhacdo ood yidhahda salaadna meeshaan dukasho ma taalo suuragal ma ahan xaaladaydi meeshay marayso salaadda ilahay inaan ka tagana ma rabo ilahay markaas oo kale mahraj ayuu kuu sameeye oo ah duhur ama noqd ama iyo casr ama maqrib iyo cisho ha noqde in markaa jamca samaysa laakiin arrinta ayada waxay u khudwacaysa u noqoni adiga waxaan dee salaadda cid kulala ma lahan cid kugu qasbaysana ma lahan oo ku dhehayso qorya lagu haysta oo tuka adigee marka waxaad leedahay ilaahay waad ii joodaa xaaladayda halkaasay maraysaa meel aan ugu leexan kara salaadna ma tukan karo si lagu tukado ma taalo meeshaan ko ilahayna uu kuu jeeda adna u jeedaa sidoo kalena salaad inaan ka tagana ma raba ruksadaadii aad ii banayso inaan salaadala jamcitiyan qaatay halkeed aadaysaa marka adaa isxukumi bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ka baxsan naam m mhm. mhm. mhm. isaga oo gurigan hoteelkan degan oo masjidka halkan u yahay shaqo kalena aan ku mashquulsanayn musaairaan ahay oo madheeraan ka imaad ama yuruban ka imaad ama mombasaan ka imaaday intaan u deganahay maadaama reerkayga usan joogin darteedan halkan intaan qac ka siiya laba laba ragcaan jooga horta iimaankiisa inta badan u diidi inta badan saas waa laakiin dadka qaarna waxay iska jecel yihiin ruksada ilahay inay qaataanba maxaa yeele xadiid waxaa jira nabigeenu le sal ll slam ilaahay subxana wa tacala wuxuu jecel yahay in ruksada uu bixiyey lala imaado sida uu rabbi u jecel yahay waajibka asaga uu muxuuha waajib yeelay in la qaato halkaasay aadana marka ruksada ilahay ii baneeyaan ku dabaalana iska dhihi karaan laakiin haaliban qofka inta badan iimaanka uu aadka u xooga badan yahay waa adagta laakiin masalada waa masale khilaafiya culimada laba qowl bay leeyihiin qaal idaa jadda bihi sayr xadiis aan soo maraynay halkaasay ku dhegeenan waxay leeyihiin qofka isagoo safar ku jira oo socoto ah ma oyaanay si kale kuma jamcin karo laakiin jamaahiirta intooda badan dhanka kaleba oo qofka hadduu mar musaafir yahay wuu jamcin karaa wuuna qasrin karaa intaa waxaa dheeri marka maxaa qofka haddii magaalo aad jooga miiqaa beri kadib ayaad musaafirnimo ka baxa qaar waxay afar beri hadduu jooga khalaas oo hadduu qaar waxay le haduuba muxuu ahaa xitaa maanta soo gala uu niyooday inuu han biriyoo dambe jooga waxaa weyaan musaair maaha qaarna ibnu cuaymiin aleh amatullah kamid waay leeyihiin ardaydai jaamacadda madiine annaga markaan joognay musaafiriin aan hene saasuu qabaa afar sana haddii aad joogta oo dalkaaga ka soo tagto ood arday tahay ood jaamacadda joogta musaafiraad axkaam safar waad qaadan kartaa maadaama aad muxuu ahaa dalkaaga usan ood niyeysan tahay falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi diini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim marka koley masalada waa iska khilaafi laakiin tawarac wuxuu ku jira qofka eh, inuu dadaalo oo diintiisii si ay ugu badbaado ilan salaaddii waa rasumaalkii qofka waxa la weydiinaya waxaa u horeeya salaadda camalkiisa oo laga xisaabiyo salaaddii maadaama ay noocaa tahay qofki inuu marka ku mintida ood yacni fifty fifty usan gelin oo hundred percent wixii asaga ilaahay aad ku ogay aad u sameey ayaa koleyba haboon walcilmu cind allahi waaya eh, baab aljamci ahy baabka sideed iyo afartanaad aljamcu bayna الظuhri wاlcasri bcarafa carafa in lagu jamciyo salaada duhr iyo salaada casr ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo afaraad waa xadiid saxiix qaal imam nasai aleh raxmat ullah akhbaranii ibraahim ibn haaruun ibraahim ibn haaruun wa waa albalkhi waa saduuq qala wuxuu yihi xadaثna xaatim ibn ismaaciil alxaariثi weya saduuq yahim waa saduuq run badana laakiin wahmi ayuu ku dha ismoodsiis ayuu ku dhacaa qala wuxu xadaثna jacfar ibnu muxamed jacfar ibnu muxamed ibnu caliy ibnu xusein ibnu caliy ibn abi aalib uu yahay jacfarkaas marka haddii aad marba maqasho waa ninka ay shiicada u yaqaanaan jacfar saadiq ahlu sunna anaga waa u naqaanaa iyagana u yaqaanaan lakin waxaa ku kala duwana annaga min aimati ahli sunna waljamaca oo muxadisiinta ayuu nooga mid yahay ayagana imaamyada ay martabada ilaahaynimo gaarsiiyaan oo macsuumiinta ay u yaqaanaan oo labiyi tobanka ah ma garata maxamed alxasan askari ninka la uu dambeeyey oy leeyihiin muxuu ahaa sirdaab ayuu galayoo muxuu ahaa wuu tagayoo muxuu aha wuuna soo noqon doona ay aaminsan yihiin ayuu ka mid yahay marka jacfar ibnu muxamed ibnu cali ibnu اlxusein ibnu cali sayid cali ninuu dhalay oo xusein la yihah taqaanaa oo nabiga ala sl slam ow uu ahay oo gabadhiisa ay dhashay wuxuu dhalay xusein la cali cali wuxuu dhalay nin la yidhahda muxamed oo noo imaan doona maxamed albaqir la yidhaha muxamedna wuxuu dhalay jacfar ibnu maxamed jacfar asaadiq ay marka u yaqaanaan ninkaas marka jacfar asaadiq waa saduuq waa run badane martabad iqa ma gaaraayo laakinahu faqiihun imaam waa faqiih waana imaam qodob waa qodobkaas tan labaad can abihi uu yidhi aabihii aabihiina waa kee marka yuu noqonayaa maxamed ibnu cali ibn xusein ibnu cali ibn abi aalib waxaa loo yaqaanaa maxamed albaqir ay u yaqaanaan annagana waa dhahnaa ahlusunna way dhahaan laakiin annaga ahlusunna culummadan haddaan tirinayniyo tirada badan nin ka mid ah oo ahlubeytka nabigeenna baan u aaminsannahay radia allahu taala arda ayaga laakiin waxay u aaminsan yihiin sidoo kale inuu imaam macsuum oo dembi uusan ka dhicin oo lowxulmaxfuud wuxuu ku yaali yaqaan oo waxaa weeyaan ambiyada xataa ka fadli badan oo mararka qaar martabat martaba ilaahiya la gaarsiina inuu ka mid yahay aaminsan yihin waana khalad arrinta ayada marka ninkaana ninkaa labaadoo marka aabihii ah can abihi abihi maxamed ibn cali albaqir waa iqatun faadil waa iqatun faadil maxamed albaqir weeyaan can abihi annajaab ibn cabdillah waana taabici maxamed albaqirka waa taabici annajaabi bn cabdilaahi radia allahu ta anu arda qal wuxu jaabi bn cabdillahi saara wuu socday rasu rasulka al sal slm xataa ataa carafata ilaa carafa uu ka tago xadiidkii dheerahay oo jaabir qeyb ka mid a weeyaan haahay sida noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala fii kitaab alxaj qaala wuxuu yidhi saara rasul wuu socday sal slm xataa ataa carafata carafa ilaa uu ka imaado fawajada nabigu wuxuu la kulmay alqubata teendhadii qad duribat lahu in loo taagay oo looga dhisay binamirata meesha namiro la yidhaahdo namiro waa xaggee mataqaanaa waa maanta masjidka carafa ku dhex yeela meeshuu ku yeelowa namiro halka ayaa la yihahdaa masjidka aadka u weyn oo manaaradaha badan fanazla biha nabiga halka ayuu ku dega calayh slat slam xataa idaa zaaqat الshamsu go ilaa ay ka zuusha qoraxdii xataa idaa zaaqat الshamsu ilaa ay qoraxda ay ka zuusha ayuu halkaa joogay markay zuushay goorta ay zuushay amara wuxuu faray nabigeena ala sl biqaswa hashi qaswo aheed ayuu nabiga amar ku bixiyey in la raro weyaan ay an turxal faruxilat lahu nabiga waa loo raray oo heryahii heryadii iyo kabaalihii ayaa loo saaray xataa ida ntaha kadibna waa koray xashi ayuu koray xataa ida ntaha ilaa uu muxuu ahaa kaga ekaado ilaa baطni اlwaadi waadiga la waadi curana uurkiisa ilaa uu muxuu ahaa nabiga kaga ekaado weeyaan meesha badn waadi waadi curana khaaba uu khudbeeyey waa meesha maanta mimbarka uu saaran yaha mimbarka maanta masjid masjidka masjid namira loo yaqaano mimbarkiisa meeshuu ku yaalla waa meeshuu nabigu ku khudbay sala allahu calayhi waalihi wasalam halka iyada weeyaan saasay culimada leeyihin walcilmu cind allah xata ida intaha ilaa baطn waadi waadiga mxuuahaa gudihiisa ilaa uu kaga ekaado khaطba uu khudbeeyey nabiga annaas dadka yuu khudbeeyey uma kadibna adana bilaalu khudbada ayaa horreysa markaas mujdan uma adana bilaalu bilaal ayaa adimay uma aqaama uu u aqimay salaadii duhur fasala duhra salaad duhr ayuu nabiga tukaday sal slm uma kadibna aqaama wuu aqimay fasala اcasra salaad casr nabigu u tukaday sal slm waa jamcu taqdiim feerihi marka khawf miyaa jira maطar miyaa jira laakiin maxaa jira safar iyo iyo xaaja labada way jiraan weyaan waaya walam yusali baynahuma labadaas salaadood duhurka casarka dhexdoodana wax sunna a muusan gelinin sala allahu calayhi waali wasalam eh, xadiidkaas wahuwa qiطcatu min xadiidi jaabir طawiil fii xijatihi aw xajatihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka xadiidkaas wuxuu caddaynayaa in nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam uu carafa salaada duhur iyo salaada casar ku jamciyey xitaa qofka ahlu maka ah saas ayuu samaynayaa sidaa weyaan oo xajka mxuu ahaa gudani baab اljamci bayna almaqrib walcishaa bimusdelifa jamcin la jamciyo maqribkii cishaha musdelifa in lagu jamciyo ayuu muxuu aha baabkan u baab yahay meelaha mashaacirta oo marka xajka la gudana waan u tegi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala magacyada iyo muuqa muuqdalah ugu weyn waxaa ka mid a ah carafa waxaa ka mid a musdelifa waxaa ka mid a mina mino gudaheedana waxaa ku sii yeelo meesha dhagax tuurkiis jamaraadka ayaa ku yeelo oo ayadna manaasigta meesha lagu guto ka mid a marka mina iyo musdelifa iyo carafaat ama carafa waxaa tidhahdaba intaas waa mashaacirta aadka magaceeda loo yaqaano oo acmaasha xajka meelaha lagu guto ay ka midta kadibna waxaa ku xiga in la yimaado markii lasoo laabto oo tawaafkii lagu sameeyo kacbadii lagu sameeyo awaafka ha noqdo sacyigiina lagu sameeya safa iyo marwo marka meelaha amaakinta lagu guto xajka waa hal meel ma ahan hal camal oo dhowr meel lagu gudanaa hadda salaadii oo kale waad aragta hal meel ad ku gudanaysaa mogta laakiin xajka saas ma aha xajka qayb waxaad ku gudanaysaa gurigaaga markaad ka bixi amaba markaad miiqaadka meesha laga xiranay aad joogta aad mxuaha aad ku gudani waa ixraamkii qayb waxaad ku gudanaysaa kacbadii dawaaf iyo sacyi waxay noqdaanba qayb waxaad ku gudanaysaa muxuu ahaa carafa wuquufki weeyaan qayb waxaad ku gudanaysaa musdelifa oo mabiidkii ah baritaankii qayb waxaad ku gudanaysaa mina oo mabiit iyo ramyuljimaar dhagax tuurkii iyo dabxigi gowraci intaba waad ku gudanaysaa iyo xalqigii somadan garan marka yacni halkaas camal ayaa dhowr meelood oo kala duwan ayaa lagu gudanaa weeyaan xajkii baab اjamci bayn اmaqrb اlcishaa bimusdelifa musdelifa cishihii iyo maqribka in lagu jamciyo babka an u baabiy xadidka lix boqol iyo shanaad qaala imam nasaw alih raxmat ullah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn tariif albaqlani hiqatun thabt can malik ibn anas imam dalhijra can yaxya ibni saciid waa kee ninkan marka yaxya ibni saciidkan kee weeyaan alansaari qowlan waaxidan qataan waa martabada ka horeysa ninkas labaad weeyaan nacam can yaxya ibni saciid alansaari hiqatun thabt can cadiy ibni thaabit alansaari alkuufi iqatu weyaan tan koobaad laakinahu rumiya biاtashayuc ogo inuu shiicanimo ay ku jirto ayaa waxaa weyaa lagu yara shiica marka la yihahdo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan kuwan raafidada ah oo islaamnimo iyo gaalnimo u dhow gaalnimada islaamnimo iyo gaalnimo kuwan raafidada oo shiicada iiraan iyo tiimka raacsan ama kuwan eh, ismaaciiliyada eh, oo taqaan eh, taqaanaan akhaanka iyo kuwan bohorada iyo kuwaas iyo kuwan akhakaan iyo bohorada iyo waxaa gaalaysiiyo shiicada cadiga kuwaan aad aragtana iiraan joog oo qur-aankii inuu qeyb maqan yah sheegayaan oo caaisha eh, xumaanta ku tuurayaan radi allahu tan ardaaha ood ilahay ka baryeelay abubakar iyo cumar iyo malaamirtkana alladayaan kuwa iyaga ah ayaa waxay gaalaysiinayaan kuwan aqaqan oo ismaaciiliyada loo yaqaana eh, bohorada eh, ismaaciiliyada ilaa saddex qaybood wa saddex qaybood u qaybsan ismaaciili ninka loo yaqaano qayb waxaa la yihahdaa bohora qaybna waa kuwan aqaqaanka tiimkan weeyaan qayb saddexaadna waa nimanka duruusta loo yaqaano calawiyiinta iyo duruusta akhankaha iyo bohorada taqriiban ayaga dhan la mariyaa suuragala ah. marka waxaan kala jeedaa dadkaas noocaas ah inaad qofka ah markab u malaya laga yaaba markuu axaadiis ku arka tashayuca u maqla maya tashayuca waa maraatib kala duwan xilliga nabigeenna sala allahu calayhi waali waslem markii uu dhammaaday abubakar iyo cumar waqhtigooda u dhammaaday xaaladda sayid cali ay timid tashayuca marka khafiif aha ah jiray aad khafiif u ah maxay tahay yacni muwaalaat cali cali in la jeclaado oo yani jacayl ziyaado loo muujiye intaas kuwa qaba basaa jir intaa bas wax kalaba ay jirin oo abubakar iyo cumar iyo cuثmaan raggaasoo dhanna a'imat اlmuslimiin ay yihiin oo ahlu janno yihiin oo nabigu u ballan qaaday ooy jidka nabigu ku taagnay ala sl ay haayaan aaminsan ayaa jira saasaynu u badnayd kadibna way sii socotay ilaa rafdiga la gaaro kuwan hadda iraniyiinta amaba itna cashariyada meeshaan la yidhaahdo Eh, dhankaana way joogaan oo hadda bakistan waxbaa jooga meelo eh, kala duwan ay joogaan xitaa hadda waxay soo galeen africa oo saaxilkan ama kenya goboladan oo eh, xeebta xitaa way soo galeen khaasatan magaalada lamu oo kale hadda ficlan way la wareegeen mar labadii kun iyo shantii aan baxiga magisterka samaynayay aan meeshaan tagay masaajiddii ku taallay magaalada ayay dhaqaalo intay keeneen dad iska masaakiin de oo iska un muxuu ahaa xaaladooda ay culus tahay oo cunaqabatayn ay iska saaran tahay oo meel jasiira iskaga jira ay ahayd lacag aad u badan oo muxuu ah, ay u keeneen eh, lubnaana ah waxay ka keeneen rag shiica ah oo culima culimmada shiicada ah halkaas ayaa marka ah, madhabkii sunniga ah halkaa lagu baabi'iyey ilaa xataa m c eyada soo galaan hadda oo baarlamaanka maxalliga ka soo galayaan ay iyaga noqdaan iskuulaadka sekondariyada ku yeela meesha ayada ama boodhinada ku yaalla waa shiicahad magaalada laamo oo sunnada asaas u ahayd diintan islaamkaba meesha ay kenya ka soo gashay iyo est africaba laamo ay ahayd meeshaa maanta ay shiica saldhig ah sidoo kale meesha la yidhaahdo malindi waa lamid xoog bay ku leeyihiin mambaaso gudaheeda waa lamid dhankaa markaad aada muxuu ahaa kuwaale xaggeed waa lamid halkan nairobidan aan joogno way joogaan markaa dhankaan aad hakada saasay u faafayaan marka niminka iyaga ah oo imtixaanka noqday markaad aragtaan axaadiista aad aragtaan iyo tashayac iyo rumiya bitashayuci marka leeyahay ha u fahmina kuwaan inkaartay ku dhacday oo gaalnimada islaamnimada udhexey gaalnimadan u dhow ama intooda badanba gaalada ah ilan qofkii qur-aanka waa waa dhiman ya yidhah waa gaal shaki ma lahan qofkii saxaabada nabigeenna gaalaysiiya oo kullin ay gaalayiin aaminsan aaminsan abubakar iyo cumar iyo cumaan nabiga janno aad ugu markaad kacay gaal waa gaaloobaya rabbigan subxaana wa tacala caaisho inay beri tahay qur-aanku ku sheegay suurat alaxzaab oo sida gaantu rabbi ugu hadlay weliba yani aad waxay leeyihin maya zinay ku dhacday cid saatira waa gaal shaki ma laha marka saa ha loo ogaado jazakum allahu khayra waxsan allahu ilayna wa ilaykum jamiica can cabdi bni haabit alansaari alkuufi wa iqat rumya bitashayuc can cabdilaahi ibni yaziida cabdullahi bni yaziid waa laisku khilaafay ma saxaabiba mise saxaabi ma ahno waa taabiciya laisku haya ana aba ayuba alansaari waa saxaabi jaliilka radi allahu ta arda ahbaru wuxuu waramay anahu isaga abu ayuub sala inuu la tukado maca rasulila nabiga mac sal slm fii xajat اlwidaac xajka nabiga uu dadka soogotinayo xajka u dambeey u xajiyo almaqriba salaada maqrib alcishaa salaada cisho bilmusdelifati meesha musdelifa la yihah jamcan jamiican miya jamiican iyagoo isla jiro ayuu muxuu ahaa nabiga ku dukaday sal slm markii duhur iyo casr lagu jamciyey carafa ilaa qoraxda ay ka dhacdo xuduudda waxaa la joogaya carafo intaas alla la baryaya bacda duhur ilaa waxaa weeyaan qoraxda ay ka dhacdo shaqo kale lama qabanaya dikri alla baryo ayaa lagu jiri markay qoraxda dhacdo ayaa lasoo dhaqaaqi marka haddii xataa meesha ayada intaad zaxme iyo jaam gasho ay qoraxda dhacdo xilliga cishaa la gaarmaya waad jaxmadaad ku jiri ilaa aad ka timaado musdelifo markaasaad maqribkii cishii ku wada tukani laakiin haddii intaas zaxmada ay isqabsato iyo ciriiriga iyo jaamki aad dareentay in salaada cisho wakhtigeeda uu baxa oodna xuduudkii weli ku jirto carafa markaasoo kale salaada faradka waa la tukani dadka qaar waxaa wey waxa laga yaba inay sagaal sac ku gaarto kasoo bixitaanka xaalad adag ay dhacdo oo zaxme iyo xowlo adag ay dhacdo laga soo bixi waayaba sanadkan waxaan maqlay toban kun oo qofa ajisay toban kun oo qof ayaa xajisay alla inta kenya ka xajinaysay in kenya laba jibaarkeed ilaa shan kun oo kenya ka ajin yani laba jibaarkeed unbaa meesha dhanba tagtay aa waayahay markii waa lasoo baxaya musdalifa la imaanaya halkaas ayaa lagu tukanaya salaad maqrib cisha oo jamc eh, taakhiir ah oona qasri uu la jiro salaad salaadihi la gaabina weyaan waaya xadiidka lix boqol iyo lixaad qaal imam nas alي ramat lah abarna yacquub ibn ibrahim adawraqi iqat habt ama xaafid qaala xadaana hushaym ibnu bashiir iqat habt kaiir irsaal alkhafiy watadliis irsaalka khafiga eh, iyo tadliiska ayaa lagu yaqaanaa qarsoon irsaalka qarsoon iyo tadriiska ayaa lagu yaqaanaa ninka la yihahda hushaym bashiir waana laakiin iqatun tabt can ismaaciil ibn abi khaalid waa iqatun tabt qaala wuxuu yihi xadaana waxaa noo warramay abu isxaaq asabiici waa iqatun caabid ikhtalata fii aakhirihi can saciid ibn jubayr wuxuu ka wariy iqatun faqiih qala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca bni cumar abdullahi bn cumar ayaan la jiray xayu meel afaada uu ka soo noqday afaada naas weyaan afaada uu ka soo shubmay uu ka soo noqday min carafaat carafa falamaa goortii ataa u yimid jamcan musdelifo u yimid xalay ayaan sheegnay in muxuu musdelif magaceeda ay ka mid tahay jamcan jamca wuxuu jamciyey bayna almaqrib walcishaa salaadda maqrib cisha ayuu jamciyey falamaa faraqa goortuu muxuu dhameeyey oo labada salaad buu tukaday qaala wuxuu yidhi facala rasuula rasuulka al ayaa sameeyey sal alla ly slam fii hada almakaan meeshaan aan joogno musdelifo ah mila haada sidaan oo kale ayuu sameeyey oo salaadda maqrib iyo salaadda cisho ayuu halkan ku jamciyay nabigeen sal sl maalin carafa ah saas ayuu sheegay ama galab carafa ay baxday xadiidka lix boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaal imam bn sacdi raxmat lla akhbarna cubaydillahi ibnu saciid alyashkuri hiqatun ma'muunun suniy waa suni oona aamin ah oona hiqa ah qaalu xadaثna cabdiraxmaan ibnu mahdi hiqatun tabtun xuja waa imaamkii ataqanin can malik ibn anas imamda alhijra can zuhri maxamed bin shahab zuhri can salim ibn cabdillahi bni cumar faqiihun hiqatun habt can ibn cumar abdulahi bn cumar radi allahu ta anuma ana nabiya nabigana sal sl salla wuu tukaday almaqribi salaada maqrib iyo walcishaa salaada cisha ayuu tukaday bilmusdelifa musdelifa ayuu ku tukaday sidaa weeyaan xadiidka lix boqol iyo sideedaad waa isku macaani waa xadiid saxiixasna qaala imam nasc ali raxmat lla akhbarana qutayba ibnu saciid qaala xadaana sufyaan waa taqaanaan can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alkaahili weeyaan waa iqatu xaafid caarifun bilqira'aat qira'aadka nin aad u yaqaan ayuu ahaa laakinahu dlis tdliis ayaa lagu yaqaana tdliis ayaa lagu yaqaana wuxuu dhintay boqol iyo toddobiy afartanka ji nabigeena sal اlah alay slam an cumaara cumaara ibn umayr ataymi w cumaara ibn cumayr ataymi waa hiqaة habt can cabdiraxmaan ibn yaziid annakci waa hiqa can cabdillaah ibni mascuud radia allahu tacaala canhu waa ninkii aad taqaaneen oo nabiga sal slam kabaha iyo weysadii uu qaadi jiray qaari qur-aanka ahaa nabigeennana uu ku dardaarmay sal slm qofki qur-aanka sidii lagu soo dejiyey isagoo muxuu ahaa hadda cusub oo fresh ah qofka raba inuu muxuu aha u akhriyo sidii lagu soo dejiyey sida ad u akhriya cabdullahi bn mascuud ha u akhriya uu nabig yiri sal allahu alayh waali wasalam cabdullahi bn mascuud marka qaala wuxuu yidhi maa raytum arkin annabiy nabigana sal slm jamaca isagoo jamci bayna salaatayn laba salaadood ilaa bijamcin musdelife mooyane wasalla subxa subxan wuxuu tukaday yowmada maanta id qabla wakhtiha wakhtigeeda kahor ayuu tukaday laba arrimood ayuu sheegay cbdullahi bn mascuud radi allahu tan arda tan koobaad salaad salaado la jamciyey oo nabigeena jamci sal l slem weligay ma arkin ya e, ilaa musdelife mooyane inta asaga arku ka sheekayna sooma taas waa qodob laakiin meelo kaloo badana lagu jamciyey midda labaadna salaada subax ayada ah oo habeenka ay tobanaad soo gelaysa oo maanta la joogay carafo la joogay salaadeedii subaxna wakhtigeeda ka hore ayuu nabiga tukaday sal alla slam oo wakhtigeedu ka hormariyey mas wakhtigii on gelnaa nabiga tukaday sal alla slam maya wakhtigii on gel ma tukan maaha waa tukaday maaha eh, laakiin nabigeena sala allahu alayh waali waslem wuxuu sameeyey markii xilliga la galayba horay oo waktigi mxuu aha fajarka u dilacay horoo ka tukaday bannaga ad waad aragteen fajarka markuu dilaaca sheekh xuseen ayaa addimi jazahu allahu khayran markuu addimo labaatan daqiiqa ayaa halkan muxuu ahaa laiska wardini oo la tukani labada ragca oo qur-aan la akhriyey oo alla la baryi oo dikri lala imaan waa labaatan daqiiqa waa in salaadda fajar loogu bax io ziyaado weliba soo sida ma marka haddii labaatan daqiiq la sugi jiray tusaale ahaan nabigana uu samayn jiray intii maba samaynin xilligii la tukanayey wuxuu ka dhigay xilliga ay mxua dilaacdayba aadaan aqim hore ka galwa sida hadda ceshaha aan samayna xali iyo habeen hore sidaa weeyaan wuxuu yeela nabigeena ala sl slam uu dadejinayay hawla taalla dikriyaa yeela fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam meesha la yidhi oo markii waxaa la rabaa xilli in loo helo wakhti degdega loo tukada kadibna dikriga alla iyo allabaryadii intay qoraxda ay ka soo dhowaanayso bixitaankeeda in muxua meesha la joogo ayaa loo baahanya weyaan xilligaasaa marka nabiga uu dadka wati u siinaayey wasala suba sala sl u tukaday yowma maalinta id qabla waqti waqtigeeda hore kayf aljamc see salaadihii loo jamcinaya kayfiyadii xadiidka lix boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaal imam nasai ramat lla akhbarna waxaa noo warramay alxuseyn ibn xurayf ninka la yihahda xuseyn ibn xurayf alkhusaaci waa reer khusaaca iqat weyaan qaala xadaana sufyaan waaba taqanaan sufyaan can ibraahim ibni cuqba alasadi iqa weyaan can muxamed ibn abi xarmalata alqurashi weyaan iqa can kurayb qurayb ibnu muslim weyaan ibnu abi muslim qurayb bin abi muslim alhaashimi mowla cabdullahi bn cabaas weyan iqa cabdullahi bn cas ayaa xoreeyey waana xerowgiisi ibn cabaas abdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib bin cabdinabi sal slm can usaamata bni zayd waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi saxaabi a saxaabi kale xadiidkan ka warina radia allahu tacala canhuma wa kaana wuxuu ah nabiy nabigana sal slm ardafahu mid gadaal soo saaray gaadiidka u saaran gadaal ka soo saaray min carafata carafa laga soo bilaabo carafa laga soo bilaabo sidaa weyaan waa lifti ay soo siiye waxaad adig tirahdaan lifti <laughs> mootada soo arkin soo gadaal qof lagama saar sidaa weyaan marka gaadiidka nabigu u saarnay ayuu marka laga soo bilaabay carafa ilaa musdelifa u keenay ya musdelife laga soo bilaabay ilaa minana yaa la soo saaray ma taqaanaan gadaal ya axsanta alfadl ibn cabaas labadaa nin ayaa midna carafa laga soo qaadayo min musdelifa la keenay midna musdelifa laga soo qaadayo mina ayaa la keenay nabigeena sal slm gaadiidka ayay la saarnaayeen dhallinyar ay ahaayeen wa kaana nabi nabigan wa sal slm ardafahu mid gadaal soo saaray min carafata carafa gaadiidka ula saarnaay soo saaray falamaa goortii ataa u yimid ashicba waddadii labada buurood bartamahooda soo maraysay waa meelaha mashaacirta meel ka mid ah nazla nabigu wuu degay oo fabaala uu kaadiyey sal اllahu alayhi waalihi wasalam walam yaqul muusan dhihin ninka la yihahda zayd ahraaqa almaa waxaa weeyaan biyaha ayuu daadi oo carabta marka qofka uu kaadiyey hadda anaga masquul u gala iska dhahnaa moogta waana yara afgobaadsanaa si un baan u yara marnaa moogta ayagana ahraaq almaa dhihi jireen laakiin usaama bin zayd wuxuu dhahay ama cabdullahi bin cabaas wuxuu dhahay fabaala af carabka ku dhuftay weyaan dabtiga iyo itqaanka ruwaadda ay arrinkaa laga qaadanaya sidii habki lafdigii uu yidhi muxuu ahaa saxaabigii ayay soo naqlinaya walam yuqul muslim in ahraaq almaa bihi ayuu daadiyey qala wuxu yhi fasababtu calayhi waan u shubay fasababtu calayhi waxaan ugu shubay min idaawatin ubabiyood waa meel biyaha weysada lagu qaadi jiray fatawada'a wuu weyse qaatay marka wuduu'an weyse qaadasho khafiifan ee fudud faqultu lahu waxaan u yidhi asala nabi allow salaad salaad yaa la jooga aan tukana aa asalaau amaamaka salaada hore kaa jirtaa yani goobka lagu tukana hore w musdalifa loo socdaa falamaa goorti ata almusdalifa musdalifa markuu imaaday nabigeena sal slam sala maqrib salaad maqrib ayuu tukaday uma intaa kadibna nazacuu waxay fureen rixaalahum gaadiidkii ayay fureen gaadiidka u rarnaa fardihii iyo awrtii iyo wixii ayay ka dejiyeen markiiba dhulka dhigeen uma salla alcishaa kadib nabigeena cisha ayuu tukaday yani faasilkaas yaroo udhexeeya yani xerag yaroo la gooyo cayn yaroo inta laga gooyo ama xerag yaroo la gooyo oo kadib alaab dhulka laga dhigo waa wax hal daqiiqo ah sixty minute wax lamid ah lixdan lixdan second wax lamid ah, wey hal daqiiqo iyo wax lamid ah ama laba daqiiqo faasilka intaa la eg oo yar dhib weyn ma laha laakiin faasil dheer lama ogola ma haddii salaadaha marb la jamcina yani kala saaritaan amaba kala durjin dheer iyo xilli badan in loo dhexaysiiyo oo jamcin lagu magacaaba lama ogola weyaan waayo xadiidka ama fadlu baabu fadl الصلاaة لمawaaqiitiha fadل الصلاaةi salaada fadligeeda لimawaaqiitiha waqtiyadeeda la tukada fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baabiye wey xadiidka لix boqol iyo tobanaad qala imam نس alي رحمت ل aخbarna cmr بن عalي cmr بن عalي haddii aad aragtaan oo imaam النasaaئي wax ka warina alfalaas weeyaan alfalaas ayaa la yihahdaa waa ثiqaة xaafiظ cmr ibn عalي cumar mahaya cmr ibn عalي alfalaas weeyaan waa ثiqaة xaafiظ qaala xadaثna yaحya yaحya waaba taqaanaan isaga waa ke yaxya kee weyaan haba ka yaabin nacam alqaطaan waa ninka labaade waa shayku shuyuukh النasaa'i wa marka waa qaطaan martabada saddexaad o meesha shucbo ku jiro ayuu imaanaya ninka la yihahdo ansaari martabada saddexaad o imaanaya qala wuxu yhi xadثna شhucba ibn اxajaaj waa imaamkii ataqanin xiqaة xaafid mutqin qaala akhbaranii waxa war alwaliid ibn ciraas e, ama ciraas ciraas alcabdi maxaa idin qoran biza wala bira zadaa sax zadaa sax weeyaan hahi qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay asna waa iqa qaala samictu waxaan maqlay abaa camr abaa camr ashaybani waa iqat mkhadram yaquul isagoo xadatana waxaa noo warramay saaxibu hadihi daar daartan aan joogna saaxibkeed ayaa ii warramay ashaara wuxuu farta ku fiiqay ilaa daari cabdilah cabdillahi bn mascuud gurigii uu degnaan jiray ayuu farta ku fiiqay marka ayada cbdillahi bn mascuud mar hore ayuu geeriyooday radia allahu taala arda lakiin gurigiisii qaala wuxuu yidhi sa'altu rasul rasulka ayaan waxaan ka weydiiyey ayulcamali camalkiiseeba axabu la kalgacaylo badan ila allahi alla weyne tacala ku dhahay qala wuxu yidhi asalaat salaad oo liwaqtiha waqtigeeda la tukada ayaa ilaahay agtii camal walba looga kalgacaylo badan yahay iyo wabir اwaalidayn iyo labada qofka dhashay inuu ubaarinsamafal u sameeyo iyo wاljihaadu fii sabiila jidka allo lagu jihado caza wajal amaash ah, saasay u kala fadli badan yihin weyaan xadiidki lix boqol iyo toban iyo qaal imam nasari raxmat lah wa xadis saxiix akbarna waxaa noo waran cbdullahi ibn ibn cabdiraxmaan ibn miswar ibn makrama waa saduuq qaala xadaثana sufyaan waa ibn cuyayna qaala xadaثana abu mucaawiya abu mucaawiyahan annakhaci wa camar camar ibn cabdillahi ibn wahb alkuufi waa iqa samicahu wuxuu ka maqlay min abi camr abi camr shaybani haddaan soo marnay oo iqatan mukhadram ahaa ayuu wax ka wariyay can abdillahi bni mascuudin radia allahu taala anu arda qala wuxu yihi sa'altu waxaan weydiye rasulla baan weydiy sal slm ayu lcamali camalkiiseeba axabu la kalgacaylo badan ila allah alweyne xaggi caza wajal qaala wuxuu yidhi qaamu salaa salaada oo la ogli waqtiha waqtigeeda wa birru lwaalidayn labada waalid oo loo baarinimo falo oo samafal loo sameeyo waljihaadu fii sabiili illah caza wajal jidka allo lagu jihaado xadiidka lix boqol toban iyo labaad waa saxiixu lisnaad xadiidkan sanadkiisa waa saxiix in kaana muxamed ibn muntashir ninka moxamed muntashir la yihahdo oo noo imaan doono samica ibna mascuud ibna mascuud wax ka maqlay oo mascuud uu muxuu ahaa xadiid ka maqlay xadiidka sanadkiisa waa saxiix weyaan wa qisatu nawmi hurdada noo imaan doonta iyo khabarkeedana saxiixatan waa saxiix weyaan qaala imam nas aleh raxmatulla akhbarna waxaa noo warramay yaxya ibnu xakiim yaxna ibnu xakiim almuqawam ayaa la yihahdaa yaxya ibnu xakiim almuqawam waa iqatun xaafidun caabid wuxuu geeriyooda laba boqol iyo lix iyo kontonka jir nabgeena sal slm qaacidda meeshan waxaa jirto xakiim iyo xukaym labadaba waa la muxuu ahaa xukaym in la yihahdo iyo xakiim in la yihahdo labadaba way dhici kartaa laakiin ruwaad aslan raawi la yidhaahda xukaym xakiim yarow oo taskhiir ah laa yuujad ilaa raawin waaxid inta kale waa xakiim oo mukabara xukaym waa hal nin bes sidaa weeyaan xukaymkaas waxaa la yidhaha xukaym ibnu cabdillaah almualabi xukaym ibnu cabdillahi almualabi ninka la yihahdo halkaas nin ah ayaa wax xukaym la yidhaahdo ayaa ruwaadda ku jira meel kasta umar inta kale maxay noqonayaan waa xakiim saxaabiga kasoo bila xakim bnu xisaam xukey marka halkaas nin weeyaan haddii marka aad eh, xakiim ibnu sulaymaan aragto xakiim ibnu xisaam aad aragto xukeym ha ku dhawaaqin iska ilaali marka xakiim waa dhammaan ilaa xukeym ibnu cabdillaahi اlmualabi sidaa weeyaan wa camar ibnu yaziida abu burayd aljarmi waa saduuq qala xadaana waxaa noo warramay ibnu abi caday maxamed ibn ibrahim ibn abi cadiy wayn iqa can shucba ibn xajaaj waa imaamkii can ibraahim ibn maxamed ibn muntashir alhamdani waa ninka u laha hadii laga maqlo imaam hadalkaas hore waxaa iskala casaanka ah sheekh aalbania iska la socda hahay ibraahim ibn maxamed ibn muntashir alhamdani waa reer kuufa waana iqa can abihi aabi wuxuu ka wariyey maxamed ibn muntashir ah waa iqa ninka ninka uu leeyahay hadduu ka maqli waa abihi isaga maaha annahu isaga maxamed muntashir kaana wuxuu aday fii masjidi camar ibnu shuraxbiil ninkaas camr ibn shuraxbiil alhamdani abu maysara oo iqatun caabidun mukhadrama masjid uu jooga ayuu joogay masjidkiisa ayuu joogay fa uqiimat salaa salaaddii ayaa la aqimay fa jacaluu waxay guda galeen yantadiruuna inay sugaan imaamkii fa qala wuxuu yidhi ini aniga kuntu waxaan ahaa uutiru mid witerka tukada witerkan ku jiray salaadii fajar ayaa muxuu ahaa la eh, aqimay amaba la adimay oo wakhtigeeda la galay imaamkiia marka wuxuu leeyahay witr ayaan ku jiray witr ayaan ku jiray qaala wuxuu yidhi wa su'ila cabdulahi cabdullahi waxaa la weydiiyey hal bacda alaadaani aadaanka gadaashii hay aan ku noqdo xadiidka dhanba qaala imam nas aleh raxmat ullah yaxya almuqawim waa iqat caabid ibn ukaym xakiim weyan cafwan wa camr ibnu yaziida abu burayd aljarmi waa saduuq qaala xadaثna ibn abi cadiy maxamed ibn ibrahim iqa weyan can shucba ibn xajaaj waa imaamkii can ibraahim ibn moxamed ibn muntashir waa iqa waa ree kuf waa ree hamdaan can abihi abi wuxuu ka wariyey waa iqa isna anahu abihi kaana wuxuu aday fii masjidi camr ibn shuraxbiil ayuu ku jiray faqiimat salaad fajacaluu waxay gudaga yantadiruuna inay sugaan faqala wuxu ini ani kuntu waxaan utru mid witirka tukada ayaan ahaa salaad witr ayaan ku jiray qaala wuxuu yihi wasu'ila waxaa wax laga weydiiyey cabdullah hal bacda aladaani witrun aadaan kadib witr miyaa jiro qala wuxu yihi nacma wabacda aliqaama aqimitaan kadib xataa witr wuu jiraa <laughs> subxaana allah waxadaa wuxuu sheegay ana can nabi nabigena sal slm annahu nabigeena naama inuu saaxday ama ka hurday can isalaad salaada xataa alacat ishamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo uma intaa kadib sala nabiguu tukaday walafdu liyaxya yaxya ibnu xakiim ayaa lafdigana iskala weeyaan maxaa yeelay xadiidka laba nin ayaa waxay ka wariyeen ibnu abi cadiy yaxya ibnu xakiim iyo camr ibnu yaziid labada nin ayaa mxuu ahaa ka wariyeen laakiin lafdigan hadda waxaa iskala macnihi waa isleeyihiin laakiin lafdi ahaanta yaxya ayaa iskala weeyaan ninkan wuxuu ku leeyahay witirka haddiiba aad witir tukanin xitaa xilligii laaqimay halla gaaray waad tukan kartaa saasuu qabaa wuxuu u deliishanaa marka nabigeena sala allahu alayh waali waslm inuu salaad ka hurday kadibna xilli dambe qoraxda ay soo baxday uu salaaddii ayada tukaday adig waa la qalayn karaa ayuu ula jeeda wallahu aclam fii man nasiya salaatan fii man nasiya qofkii hilmaamay salaatan salaad muxuu samayni ayuu baabkan u baabay xadiidka lix boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiix qala imam nasa alih raxmat llah akhbarna qutayba bn saciid qaala xaddaثna abu cawaana alwadax ibn cabdillahi yashkuri waa iqatu tabt can qataada bn dicaamat saduus اlbasri waa iqatu tabt can anas bn malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qala anas bn malik qaala rasuul lahi sal sl nabgen wuxuu yihi man nasiya qofka imaam salaata salaad falyusaliha ha tukada idaa dakarahaa aad goorta soo xasuusta o faman fii man naama can isala qof markuu ilmaama waa la gartay rufica can ummatii annisyaanu wاlkhata wama stukrihu calayh ummaddaydi waxaa laga kor yeelay waxaa weeyaan gefka waxay gafaan iyo wixii ay hilmaamaan iyo wixii lagu qasba mararka qaar ad arkaysaa nin baa ku imaadi ama nin sheekhu tegi markaas wuxuu dhihi sheekh islaantaydi ay qasabtay oo iska kay furtay weligii maaragteen islaantii ay qasabtay see ku yeeshay halkaasay ugu dhegtay ifura ay ugu tiri ikraah ma noqoni cajaabsamatahay haddii halkaa la isqabto ka hor adiga ugu khibro roona mayna raggaan ma laga furay marka ikrah ma noqoni haddii halkaa ay haweenayd ninkeed ay qabato tira halkaa ifur halkaas ay ku dhegto ikrah ma noqoni ma noqonayso ikra ikra ma jiro ikra waa halkaa in lagaa saaro waa toridi halkaa weliba afkeeda la geliyo markaas oo kale dee nafti ad ku fur naf khalaas toridiyaa meesha halkaa la saaray oo weliba af caradiya saas loo taabsiyey sooma meelaad ugu leeanaysa iskaga qabatana kuma muuqato halbowlaha lagugu ridi markaas oo kale waa halis kun jeerna waa furanta idhaaf inaad tirahdo muxuuha iskaga arartaba wax kaafur baa lama arko ma garat laakiin indhaha ii gududiisay iyo alwaaxa iisoo qaadatay iyo bahalkii muxuu ahaa ay ay eh, jabaatiga ay ku riixaysay muxuu ahaa ay xaqiiqa warka ad waxaad umaynaysaa adinka inaa haddaan iska leenahay dad noocaas islaamo ku furay ayaa culimadu imaanaya waxay leeyihiin waa lii qasbay marka islaanti aan ku noqon rabaa si halliyeeda marka ikraha weyaan nacam marka qofka salaadda hilmaamo oo ilaahay uu ku ogsoon yahay markuu xasuusta ayuu tukanaya fii man naama can isala qofka salaada tukada xaaladiis ka warrama xadiidka afar lix boqol iyo toban iyo afaraad qaala imam nasai ramt l abarna akhbaranaa xumayd ibnu mascad ayaa ii warramay ama noo warramay albahili waa saduuq can yaziid ibnu zureyc weeyaan abu mucaawiya albasri waa iqatun habt wuxuu geeriyooda boqol iyo laba iyo saddeetan hijir nabigena sal slm qala xadaana xajaaj ibn xajaaj alaxwal weyaan xajaaj alaxwal albahili waa albasri iqa weyaan can qataadata ibn ducaamat saduusi albasri waa iqatun habt can anas malik wuxuu ka wariyey khaadima rasul lah sal slm radi allah tan arda qala wuxuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey rasul rasulka al sal slm can rajuli nin yarqudu can isala salaada ka hurda aw yakfalu canha amaba salaadii iska hilmaamo muxuu samaynaya salaaddii wuu iska hilmaamaya ama wuu ka hurdaya qaala wuxuu yidhi kafaaratuhaa dembi dhaafkeeda an yusaliha waa inuu tukada idaa dakarha goorta uu xasuusta saas ayuu nabi yidhi sal slm laakiin salaadaad inaa hilmaamtaba iska ilaali waa dhici karta qofka intuu nool yahay hal jeer laba jeer saddex jeer ina salaad hilmaamo waa suuragal laakiin qofka bishaan laba jeer aan hilmaamay bish ka dambey saddex jeer aan hilmaamay baabkaas marka waxaa weeyaan nin salaadan kale maa qofkaas qofkaas salaad badan aadaan uguma lahan xadidki lix boqol toban i shanaad waa xadid saxix qal ibn sacid raxmat lla abarna qutayb ibn saciid qala xaddatana xamaad ibn zayd xamaad ibn zayd ibn dirham waa abu ismaaciil alasdi waa iqatun tabtun faqiih culimada weyn oo muxuu ahaa muxadisiinta ayuu ka mid yahay can haabit ibn aslam albulani waa iqatun habtun faqiih can cabdillaahi ibn abi rabax alansaari waa reer ansaareed sakan albasra laakiin basra ayuu degnaan jiray waa iqa can abi qataada abu qataada waa saxaabiga jaliilka alansaari alxaaris ibnu ribci almadani abu qataada waa reer ansaareed magaciisana waxaa la yihahdaa alxaari ibnu ribci almadani radia allahu taala arda qala wuxuu yihi dukr waxaa loo sheegay ama dakara waxay u shegeen linabi nabig waxay u shegen sal slm nawmahum can الsalaa inay salaada ka hurdayaan faqala nabigan wuxu yih sl slm inahu shaniya laysa maanin fi nowmi hurdada tafriiطun xadgudub qofka inuu muxuu ah salaad ka hurda oo hurdada weliba uusan u qastin ay hurda la tagto tafriid iyo xadgudub kuma sugna inama tafriid xadgudubka oo qofka salaaddii uu muxuua dayaca ah, fi liiqada qofka isagoo soo jeedo inuu salaad iskaga tago weyaan fa idaa nasiya axadakum midkiin hadduu hilmaamo salaatan salaad aw naama canha ama uu ka hurda uu ka saxda falyusaliiha tukada idaa dakarahaa aad u xasuusta xadiidkan dhan waa xadiid runtii cudur badan noo cudurdaar noo samayne dhanna waa dadka aanan salaada rabin waxyaabaha ay ka dhigtaan xujada daciifka ah xujada daciifka ay ka dhigtaan weyaan haddii tusaale ahaan sagaal saaco habeennimo shaqo uu leeyahy qofka sagaal saaco habeennimo wuxuu ku buuxsanayaa ya alamka ama munabih ayuu ku buuxsanayaa wuu taagan yahay isagoo labisan ilmihii iskuula loo qaada haddaa la yihahdo iskuul uu jiro abahila iskuol ku yaal halkaasu ku yaallaa waxaa weeyaan tobanka saac hooyadii oo canugiioo labisan oo muxuu ahaa halkaas haysaa u taaganta ma jirtaa mise ma jirta salaad subaxna waan ka hordaal leeyahay hooda ayla tagtay waxaa dan kale hewa waxaan dan laga lahayn qaarkood waxay samaynayaan xilliga shaqada ay salaaddu ay ku buuxsanayaan muxuu ahaa alamka toban daqiiq ka hore markaasaa markuu qoraxdii halkaa joogta oo laba saac la jooga ayuu marka qa qa ka siina u ordaya taas ilaahay dartii looma tukan salaad ilaahay ma hata ayada waa salaad runtii aad u qaab daran oon qiimo badan lahayn dadkeenna runtii inta badan salaadda aad bay ugu dadaalaan laakiin dayarta ayaan aad hadda ugu baksanna khatarta aan hadda ka baksannaho culus waa dayarta maxaa yeele dayartii beriga hore salaadda cisho kadib way iska saaxan jireen dhibba ma jirin laakiin canuga tobanka sano jir wuxuu haystaa telefoonkiisii ama telefoonka hooyadii aabi waxaa laga yaabaa kiisii in laga yara leexleexdo laakiin hooyadii keedia iska mubaax ah ya dhab waa lala boodi siduu canuga geem ugu jira ama wax bannaanood ilaahay banneeyo oo iska lahwi ah ama waxaan bannaanan uu ugu jira ayuu marka ku garab dhacaya ab goormu dhacaya kan ugu horey waxa laga yaba inu dhaca kowda habeennimo aabbihi hoyada iska qurinayaan waxba lama socdaan sida dhabta saa weyaan salaad fajar xagee imaaday marka waa meyd marka jawaan meel yeele adi jawaanun qaadwa xaqiiqatan waa meyd si aad u kicini haba yaraatee waa inaad soo ambaarto soo ambaar soo wad soo wad meelahaas nin labaatan jir ambaari karta ama toban jir toban jir miyaa baari karta abarkaa goy ah, hebel ka hooyada hebel ka waana wax caam ah la socda arrinta ayada wax ah, guri iyo hoosku amahan waa wax caam ah sacuudiga ama beryihii aan joognay aan arki jiray salaad subax inaad canug aragto inaad canug aragto waxay aan jirtay mustaxiil oo kale masaajid ay ku tukanaan boqol laba boqol saddex boqol oo qof ayaa inaad canug toban jir aad aragto xaaraan oo kale ahayd anug anug dhif ah mishkiladan ayaga waxay ahayd marka yada eh, internetka wuuba yaraaye tviyada tviyada ayaa aad ay u daawan jireen marka arrintaas runtii waa masaaibta taagan oon ka baqa haddii aan ilaahay subxaana watacaala dad u baxa aan loo helin salaadla inayna dhigto dadka qaar halkan fadhiya waxay soo gaareen qof aan afartan sano aan gaarin isagoon dukanayn ragga qaar halkan fadhiya way soo gaareen koleyba hadda un raga un haddii hadda la weydiin lahay waan soo gaarna ilaha soo ma oo dhalinyaro aanba la aqoonin tukani dumarna ayba tukanayn sideedaba ilaa u markay dhaqmaada ka baxdo oo khalaas xaydku ka go-a ya sheekh halkaan inu nala fadhiyan cawmayna oo naga fogeyn masaajid gudiis ku jira ayaa marqisa nooga sheekay ilaahay cumrigiis ha barakeey allahna xifdiyo waa nin sheekh oo culimada dacwadan saldhig u ahay weeyaan oo dadkan hadda ad arkaysaan adduunkan waxaanu xijaab iyo khayr iyo howlahan rag ilaahay aad gacantooda iyo dhiigooda iyo maskaxdooda iyo carabkooda ilaahay subxana wa tacala ku wuxuu noo sheegay xaflad waxaan joognay oo sliim holla ah, oo markaas eh, islaamiya lagu furay culimo badan oo raggii xilligiisana way joogeen oo haddaba joog ilaha barakay cumrigooda wuxuu dhahay lixdan iyo dhowrkii waxaan damcay inaan marna waan sheegay halkan inaan gabar guursado sheekha wuuba jooga kolleyba mar umaan wareysan doona isagoo allaaf idiin sheegi doona marka gabar tukanaysa markaan rabaa inaan helo tukani soomaali weynaan dhex mari marka shan soomaali inaan gabar tukani ka helo waqooyi galbeed ama somalilan meesha hadda loo yaqaano ayaan muxuu ahaa ku maqlu yiri weliba dhankaas borom inaa hedan filaya inuu si yiri asagaa sheek ka hubsan doonaa halkaasaa marka aliigu sheegay nin wadaad suufi ah gabar uu dhalayo tukani sheekh wuu jooga hadda masjidku dhex jooga hadda waan arkay mar bacdilmaqrib Ah, meehiiaa tagay inaan gabadhii gabadha tukanays markaan iiriy adig hawsh kale iskuma toosin ilaahay ma qadarin gabadhaan tukanayn marka inaan guursadaan ku qasbanaaday ile maba lahaaye ma abadan marki kadib markaan salaada bar iyo hawle iyo ayaan geliyey saasuu sheekha noo sheegay xafidahu warca marka xaaladda ayaa la soo maray mana fogo sitiinaadki sitiinaadka weyaan marka xaaladaas noocaas ah la soo maray maantana meesha aan gaarnay oo culuwiga iyo xijaabka iyo hadda masaajidihii waxaa qasab masjid marka la dhiso in dumarkii qeyb ka mid la siiyo oy wada tukanayaan sheekha waa kaas shee xasan wey ah, ah, ah, banaanka u baxay sheekha waa kaas ya ya ya magaceed dukanta miya waa kaas marka in meesha lagu noqdaan ka yaaba hadda marka meesha in lagu laabto oo halkii la yidhaahda ayaa khatar marka nasal allah asalam alcaafiya hawshaas marka waxay u baahan tahay in raggaas meesha ay ka soo bixiyeen sheekh xasan iyo raggiisa meesha ay ka soo bixiyen annagana inaan maanta aan muxuu aha ay ku noqon aan ka celin oon dabool ka saarno ayaa loo baahanya waayahay caawa ku sheekayna xadii muxuu ahaa aad looma soconin laakiin insha allah waa maadaama muddo la moogaay eh, kitaabka inteen joogno inahu han iyo laysa ma ahanin fi nowmi eh, hurdada tafriiun wainama atafriidu fi lyaqada soo jooditaankii qofka isagoo soo jooda inuu salaad iska dhaafo ida nasiya haduu hilmaamo axaduku midkiin salaatan salaad ow naama canha u ka saad falyusaliha ha tukada idaa dakaraha markuu xasuusta xadiidka u dambeeya cashirka in sha allahu tabarka taala lix boqol toban iyo lix waa xadiis saxiix qaala imam nasawi alayhi rahmatullah akhbarna suwayd ibn nasr almarwsi abulfadl weeyaan hiqa qaala xad anba'ana qaala wuxuu yidhi anba'ana waxaa noo warramay cabdullah oho ibnu mubaarak qaala waa hiqatun tabtun xuja can sulaymaan ibn muiira e, sulaymaan ibn mugiira waxaa weeyaan alqaysi waa hiqa can haabit ibn aslam bunani waa iqatu tabt can cabdillahi bn rabax waa iqa can abi qataada waa saxaabi jaliilka ahaa waa alxaari ibn rabciy radi allahu ta arda qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxu yh sl slm laysa maanin fi nawmi hurdada tafriiطun inama atafriiطu xadgudubka oo salaadii la dayaca fii man lam yusali salaad qofkaan salaad tukan xataa yaji ila uu ka yimaado waqtu salaati اukhra salaada kale waqtigeeda xiina goortii yantabihu laha ay waqta intibaahihi lisalaati اlأulى waqad dakhala fi aaniya yani waa qofka salaada waxaa weyaan inta dayac ilaa waktigii kale ay ka gaarto dan aan ka gelino kadibna markaas oh, uhr aan ugu la duhurkii ayuu iska dayacaya ilaa casirka laga gaar alla casirkayaan joognaa ayuu iska dhahaya kaas waa kan maxad gudbay saas ayuu nabig sal allahu alيh wasalam hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi rasul mustafa